يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان وادعوا إلى التوحيد في كل الملا وكذاك دوما سائر الأزمان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب lidaalik baa culimada sirta shareecadda ka waramaa waxay yidhahaan diintu waxay ku soo urursan tahay laba qaacido dafcu lmafaasid wa jalbu lmasaalix in dadka waxallo wixii dheefahoo dhan loo soo ururiyo waxallo wixii dhibana laga riixo وادعوا إلى الغراء سنة أحمد ذاك النبي المصطفى العدنان وادعوا إلى نهج الهداة فإنهم نور يدل التائه الحيران وحذار داء الافتراق فإنه داء البلاء وحالق الأديان فالوقت وقت الصبر يا قومي وقد حامت عليكم زمرة البهتان صور صلوبيهم جهميهم شيعيهم قوميهم وكذلك العلماني وأضرهم للدين لبرالية جاءت بكل الكفر والطغيان يا رب يا ذا المن جد بهداية تهدي القلوب بحجة وبيان وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين walaalayaal waxaa caawa habeenkii saddexaad inoo gashay nadwa cilmiyeedkii inooga socotay masaajidkeennan jaamicu taqwa ambashida yar ee magaalada berbera waxaana caawa inoogu marti ah ciwaanka alwasaaya alcashri fii suurati alancaam dardaaranada tobanka ah ilaahay uu ku sheegay suuradda laydhaha suuratu alancaam waxaa inoo faahfaahin doona shaykhunaa asheekh moxamed sheekh cumar dirir sheekh anoo wakhtiga ka dilayn mowduuca awalkiisa ayaan ku horreyn doonaa wixii fataawo ah iyo su-aal ahna intaa muxaadaradu ay socoto ayaad soo gudbin doontaan insha allah sheekha ayaan ku soo dhoweynayaa falyatafadal ishaykhu mashkuuran ma'juuraa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات inahu man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlilhu falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam wabacd ikhwaani alxaadiriin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa habeen barakaysan iyo masjid barakaysan iyo wakti insha allahu inoo barakaysan barakadaa janna allah inoogu bedelo dembigeennana allaha dhaafo ninkuna waa mahadsan tihiin sidaa aadka u faraha badan usoo xaadirteen waxaanay sheegaysaa inay reer berbera diinta jecel yihiin allah idinku anfaco <laughs> waa bushaaro wanaagsan hadday dadku kambeynka xisbiyada siday u danaynayaan si ka badan cashar kale usoo xaadiraan waxaan isyar dul taagi doonaa wakhtiga kooban ee aynu haysanno inshaa allahu tacaala bacdu alfawaa'id waalhadaaya min alwasaa'il min min alwasaa'il alwasaaya alcashara fi aakhiri suurati alancaam dardaaranada tobanka ah ee ilaahay uu ku sheegay suuratul ancaam aakhirkeeda waxyaabo laga faa'iidaystay mustafaadaadkaas iyo jawaahirta ah ayaynu ka qaadan doonaa insha allahu tacaala waa waxyaabo nolosha lagu saxayo waxna ilaahay wuu ina farayaa waxna wuu diidaya intabana danteennaa ku jirta marka wixii layna fara aynu fulino waa danteenna wixii laynoo diiday markaynu iska daynana waa danteenna alla diid haddaad aragto waa dantii moog dantii ma yaqaano diintu sideedaba waxaad u fahamtaa inuu ilaahay dadka u danaynayo insaanka u qaata inaanay diintu dantooda ahayn waa jaahil soomaad maqal soomaalida qaarkood baa idha waa dadkan diintaha lagu dhaqo waxbaba yay ka hadhina waa kelmad shaydaanka iyo gaalku afka ugu rideen waxba yay ka hadhin islaamku ku dhaqidiisu dadkay marhisaa wey idan diintu waa danta dadka dadka caalamka ku nool dantoodu waa diinta islaamka maha diimaha kale waa diinta islaamka waa arrin dhaba weeye ilaahay iyaga abuurayba intuu abuuraybuu u keena wuxuu hi manhajkaasaa idin dhaqaya waxaasina waa dantiis dantiinna aakhira iyo adduunyo oo xidhiidhka ilaahayna wuu idiin wanaajinaya xidhiidhka ummadda la nooshihiinna wuu idiin wanaajinayaa sameeya waxaasina dhibaata idinku jirtooo xidhiidhkii ilaahayo ka ummadda caalamka kula nooshihiinba wuu kharibaya iska daaya shay kastoo ma'muur ahoo layna faray maslaxaddeenaa ku jirta shay kasta oo manhiyahoo inoo diidayna madaradeeda iyo dhibaatadeena ku jirto lidaalik baa culimada sirta shareecadda ka warramaa waxay yidhahaan diintu waxay ku soo urursan tahay laba qaacido dafcu lmafaasid wa jalbu lmasaalix in dadka wax wixii dheefahoo dhan loo soo ururiyo wax wixii dhibana laga riixo waxaan adduunyadu imika laqayla la qaylinayso waa diin la-aan dadku hadday diinta raaci lahayen way kala degi lahaayeen way nasan lahaayeen way raaxaysan lahaayeen way miyirsan lahaayeen soo tan meeshiiba alatay adduunkiiba u qaylaya adduunkii meel waliba way gubanaysa waa diinla-aanta kulaylkaa iyo kadaadkaa leh waxaana halkan ilaahay uu ku diiday dhan baa la walaaqaya waxaan qurunqadhaadhka ee fisqi leh ee kufrileh ee alla ka fogaansaleh ayaa la walaaqayaa la xayeysiinayaa shaqo laga dhigay markaasee meel waliba isku dhalaasho suuraddan la idhaha suuratulancaam ilaahay toddoba toban kan dardaaran uu kusoo gebagabeeyey waxa ay soo degtay mar keliya fii maka makay ku soo degtay mar keliya suurad aada u cajiiba culimmada qaarkood baa markay muqadamadeeda sharxayaan afartan beyt kaga hadla suuraddaa iyo towxiidkay xambaarsantay waxyaabaha aada uga hadashu ka mid yahay towxiidka iyo sharciga ilaahay u dejinaya iyo qiyaamaha iyo ummadaha ilaahay khilaafay edebdaradooda ibnu cabaas wuxuu leeyahy markaad doonaysa dhaqanka jaahiliyada iyo diin la-aanta ceebtuu leeyahy inaad eegto bal suuratul ancaam akhri ilaa boqol meelaha markaad marayso sawirka diin la-aani leedahay ayaa ku muuqan doona carabtu waxay samayn jireen suuradan iyada ah waxaa ilaahay uu kaga warramayaa arrinay carabtu ku xadgudbeen oo ah xalaasha iyo xaaraanta waxaanu caddaynayaa ana ataxliila wataxriima xaqun lahu tacaala arinta xalaalaynta iyo xaaraantinimaynta xaqa ayaa leh ilaahay baa leh carabtu waxay odhan jireen haadaa xalaalun wa haadaa xaraam wixii ilaahay xalaaleeyey qaar bay xaaraan ka dhigi wixii ilaahay xaaraantinimayna waa noo xalaal bay odhan jireen waxaanay ahaynbay iska dhigeen isqoray ahaayeen way isqori jireen waxaanay ahayn ayay iska dhigayeen arrintaa xalaasha iyo xaaraanta markay carabtu ku xadgudbeen buu ilaahay halkan ka warramayaa maxaa xalaala maxaase xaaraama xaqaana ilaahay baale isagaana looga dambeeyaa saddex aayadood ayay ku soo uruursan yihiin dardaaranadan tobanka ahy weliba labada aayadoodee hore ayaa sagaal ka mida sheegaya aayadda dambena manhajkii dhammaabay sheegaysa waxaa la yidhaahdaa almuxkamaat aayaadkani waa kuwa muxkama ilaa qur-aanku mutashaabih iyo muxkam buu u qeybsan yihi qayb muxkama oo macno ballaadhan xambaarsan oo qur-aanku soo wada hoosgelayo oo uu sharxayo iyo qeyb mutashaabih oo macnihiisa ilaahay uu garanayo siduu ilaahayba ku sheegay bilowga suuratu aali cimraan muxkamaadka noocana waa wax shuruucdii sharciyadii hore samaawiga ahana ay sheegi jireen inta arrimahan oo kale sharciyadii samaawiga ahaana way sheegeen sida qur-aankeenuba u sheegay haadihi ummahaatu lakhlaaq wa usuulu lakhlaaq wa dirwatu sanaami alakhlaaq akhlaaqda oo dhan ee qiimaha badan ee qurxisa insaanka waa usuushoodii waa gundhigii waa ummahaatu lakhlaaq akhlaaq oo dhan hooya wiin arrimaani wadirwatu sanaami alakhlaaq akhlaaq haddaad doonayso waa kurus ammaankeeda geelu sow kurus ma leh kuruskaasina meel buu leeyahay sii macaano ammaan laydhaah marka dirwatu sanaami alakhlaaq waa arrimahan weeye iimaan laawe male arrimahan muxkamaad baa markaa asharaa'ic asamaawiya oo nebiyada lagu soo sharciyadii lagu soo dejinayo o dhamme arrimahaynu way wadaagaan lidaalik ma gala naskhigu waxaa jira baab laydha xagga shareecadeenna usuul fiqiga iyo fiqiga naskhi naskigu waxa weeye masalo hore in la nasakho tu dambe lagu bedelo arrimahan ma gala naskigu naskigu waxyaabaha masalooyinka qaarkoodna wuu galaa kuwanoo kale ma galo waa usuul haabita sharciyadii horena jiray keennana jira baahida loo qaba daraaddeed cabdillaahi ibn mascuud waxa uu lahaa qofka doonaya dardaarankii nebi maxamed inuu akhriyo suuraddan akhirkeeda ha akhriyo dardaarankii nebi maxamed halkanuu ku dhan yahy ee ilaahay faray waa fariin qul tacaala watlu maa xarama rabbukum maa xarama calaykum rabbukum maa xarama rabbukum waxa ilaahay idinka xaaraantinimeeyey aan idinku dul akhriya kaalaya waa baaq ilaahay soo faray nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa laga gaaro lacallakum tattaquun shanta aayad suuradda hore aayadda hore waxay koobsatay markaa shan arrimood waxaa usoo horraysa tacaalow tacaalow waxay sheegaysaa dadkao dhan buu ilaahay la hadlay waxaad ku tiraa dadka nebi maxamed oo kaalaya kaalaya baaqaasi muslimiinta kuma gaaraha dadku waa laba qaybood oo ummatulijaaba iyo ummatu dacwa ummatu dacwa waa dadka caalamka ku nool oo dhan oo dacwaddaa loo fidinaya oo waxaa la leeyahy dadow ilaahay wuu idin doonayaa ha ka fallaagoonbana ha ka sii jeesanine kaalaya waa baaq markaa tacaalow kaalaya waa gaal iyo islaam waa inta ilaahay ajiibtay labada qoloba baaq wuu ku socdaa marka nebi maxamed waxaa la baaqan dadka wada gaadhsii innaguna tii baynu wakiil kaganay nebiga qof waliba halkiisa waa inuu baaqa ka fidiyaa wuxuu ka fidinayaa aclaamka wuxuu ka fidinayaa gurigiisa wuxuu ka fidinayaa shaarica tacaalow waxaa laga faa'idaysanayaa bay leeyihiin erayga dadka sii fog baa weliba baaqu uu ku jahaysan yihi kaalay markaad tiraa qofkaas waa qof durugsan dadkan had jeer suuraddu ay aada ula hadlaysa waxay dad alle ka fogaado aan iimaan lahayn war kaalayey markaad leedahay waa qof durugsan waxaa laga faa'idaysanayaa mustafaadaadka ka mida ah ile fawaa'id baynu ka qaadanaynaa baynu aayaadkan oo fawaa'idkan isdul taagayne inay hanuunku u baahan yahay in loo yimaado cilmigu wuxuu u baahan yahy in lasoo doonto hanuunkuna wuxuu u baahan yay in lasoo doonto ayuu u baahan yahay waa waajib qofku hanuunka inuu raadsado sidaa la yidhi u kaalaya marka dadka hanuunka sidaana dadka waa inay ugu yeedhaan qofka bani aadamka ee mukalafka caqlilina hanuunka waa inuu yimaado kani hadduu hanuunka gaadhsiin waayo dadka waa gaabiyo uu gabadfalayoo xadgudub iyo gabadfalba waa sameeyeyoo waa dembiile kii hanuunka maqlayna hadduu ajiibi waayo waa dembiile tacaalow waxaa laga faa'idaysanayaaba ilaa culamadu markay aada u dhadhamiyeen qofku hadduu ilaahay ajiiba inuu kor noqonayo hadduu ilaahay diidana inuu hoos u dhacayo caalamka sare iyo oo caalamul culuwiyabuu ayuu ajiibayoo wuu dallacmay haddii kalena wuu eedaado afku dhulka la hela qad aflaxa man qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha zakaaha waa qofkii naftiisa nadiifiye kor u kacay kii kalena hoos u udhacay atluwaa min atilaawa faa'iidada kale ku jirtaa waxa bimacna alqiraa'a sidaa daraaddeed wasaa'ilka dadka wax lagu gaadhsiiyuu ka mid yahay qowlku dadka in diinta loo akhriyo dadka in diin qur-aanku qalbigooda iyo dhagahooda gaadho waxyigu inaanu qarsoomin arrimaha lagama maarmaanka ah. heesaha iyo khalaacaddiiy waxaa xunba waataa la garaacaye habeen iyo maalinba dadka lagu buuqaye akhrin baa lagama maarmaana ah, qur-aankaa lagu akhriyaya oo wacdigaa lagu akhriyaya oo waxsheegmadaa la gaadhsiinaya atlu atlu maa xarama rabbukum calaykum waxaa ka muuqda ducadii nebi ibraahim oo ilaahay aqbalay rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik nebi ibraahim baa sii duceeya wuxuu idhi ilaah ummadda waxaad ka soo dhex saartaa nebi dadka ku dul akhriya qur-aanka waaba taasba nebiga laftiisii baa soo baxay qur-aankii akhriyaya saasaa loo arkaa awliyada ilaahay ducadooda wasiya waa dardaaran dardaaran maxaynu inagu u naqaanaa daalikum wasaaq kaasuu ilaahay idiin dardaarmay dardaaran waxa la yidhaahda qofku markuu sii dhimanayo shayga uu sheega soo maha ayaynu idhahdaa dardaaran ninbaa beri su-aali weydiiyey qoladan diinta ku cusub aho berigii hore tacliinta maadiga raggii bartay buu ahaa berii dambe dee dadkii diinta jeclaaday usoo noqdayna wuu noqday kadibna wuxuu yaro dhegdhegaystay tafsiirka iyo markaa kolka qofku aanu tacliim ahaan la soo noolayn dabeecadda waxyiga iyo habku u hadlo waxbaa kuwii isku soo yaro taaga markaa wuxuu i ilaahay muxuu u yidhaahdaa ilaahay baa idiin dardaarmaya ille isagu u noolyahay ma sii dhimanaye <laughs> isagu u nool oo dee waa ma dhintee waa maxay haddana dardaarankan uu sheegaya annagu dee qof dardaaranka waxaanu aqaanu qof sii dhimanaya bal halkaa iira fahamsi bui way igu taagantay xusuustu waxay leedahay marka lala nool yahay dabeecad gaara iyo habay u hadasha iyo siiqooyin cajiiba dardaaran waxaa looga jeedaa un wax kama kacdaa oo muhiima oo lafdhabara oo cid kuu danaynaysa ay kuu sheegto marka qofku wuxuu iska warwareegaba wuxuu dardaaran sheegaa oo gobo-da hadalka uu sheegaayo xigmaddiisa markuu sii dhimanayo markaasaan waxba la hadhayn markaasaa ayaan waxba warwareejinayn markaasuu isleeya haddaad allaysatood aakhira u socotaba runta iska sheeg kii beenta sheegi jiray runtuu sheegaya kii wax qarinaya markaasuu cadaynaya kii xoolaha dib u haystay markaasuu soo fatahaya marka waa xikmadda ugu dambaysa taasaa dardaaran loo yidhi ilaahay geerii kuma timaado subxaana wa tacaala tacbiirka ah, istifaadaadka waxaa ka mid a tacriifka ah, ah tacbiirkaas ah rabbakum rabbukum wuxuu ilaahay rabbigiinu wuxuu idinka xaaraantinimeeyey aan idiin sheego rabbukum waxay arrintaas tusinaysaa bay leeyiin culimmadu inuu isagu yahay xalaalayn iyo ka xaqu leh rabbukum waa idaafa meesha taalla odayaasha iyo dowladaha iyo haddii shakhsiyaadka wax idinka xalaaleeyo idin xalaaleeya waxna idinka xaaraantinimeeya xaqaa may lahayne ka xaqan leh hadda xalaal iyo xaaraan idin kala sheega waa rabbukum kii idinka idin abuuray wey macnahaasaa laga dhadhaminayaa bay leeyiin culimadu wasiyada u horeysa markaynu ama dardaaranka koobaad waxa weeye allaa tushrikuu bihi shay-an ilaahay cid ha u shirig yeelina shirkiga maxaad ka taqaanaa waa cudurka dilaaga ah haddii in uun cudur dilaa yahay waa gaalnimada ilahay baynu ka magan galla gaalnimada wa ah, waa musiibo weyn qofku calafba uma hadhin adduun iyo aakhira haddaanu iimaan lahayn wuxuu doonaya ha haysto maalinta uu dhaadhaca inta adduunyada la joogaa waa in yar oo kooban in yaroo kooban weeye markuu halkaa ka tago waxa u yaallaa waxa weeye naar weligiiba ah ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wax kalebaa ilaahay uu dhaafaa gaalnimo ma dhaafo saasuu ilaahay qur-aanka inoogu caddeeyey marka laba arrimood baa isa saaranoo gaalnimona in laga fogaado towxiidkana lagu adkaado cudurka u weyn haddii uu yahay ee dilaaga ee khatarta ah gaalnimo uu yahay caafimaadka u weynina waa towxiidka caqiidada saxda ah oo caruurta lagu barbaariyo oo ummadda lagu barbaariyo oo loo ilaaliyo waxaa ugu horeeya ee madaxdu dadka u ilaalinayaan ee culimmadu u ilaalinayaan ee waalidku u ilaalinaya ee acyaantu ilaalinaya waa inay noqdaan diinta boqol dal haddaynu dhisnaynu laami dhisnaynu wax walba hagaajinno oonu meel walba iftiimino oo dadka diinta aynu u ilaalin weyno xilkeennii maynaan gudaninoo dembiilayaal baynu waa shirki la dagaalan towxiidkiibaa markaa laga hoos fahmay shirkiga iska daaya waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah sida aayaddaa kaleba ilaahay uu ku caddeeyey shirkigu noocyo badan buu leeyahay in ilaahay wax lala wadaajiyaa oo xaqiisa cid kale lala wadaajiyaa noocyo badan bay leedahay noocyadaasoo dhan wuu deedifaysay aayaddu waa nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum baa laydhaha waa erey nakiro ah oo markaasi waa waa luqadii markaas fiqiga iyo usuulka ah si cad baa loo diiday bay ka dhigantay wax walba oo ilaahay la wadaajinayo waa waa la diiday waa mamnuuc oo shirkigu wuxuu yeeshaa alakbar waalasqar shirki weyn iyo shirki yar shirkiga weyn waa qofku gaalnimo ah minuu islaamka kaga baxayo ama erey gaalnimo ama ficil gaalnimo ama rumayn dee wuxuu rumaystay gaalnimo ah shirkiga yarina waa munaafiqnimada waxyaabaha calaamooyinka munaafiqa istusnimada iyo ismaqashiinta iyo waxyaabahaas wey marka intaba waa inuu qofku dhaafaa shirka in ilaahay wax lala wadaajiyo rabbinimadiisa cid lala wadaajin maayo oo cid baa caalamkan abuurto ilaahay ku wehelisaa ma taallo asmaadiisa iyo sifooyinkiisa asmaadiisu waa u gooni tilmaamihiisuna ilaahay waa u gooni subxaana wa tacaala cibaadadiisuna waa u gooni haddii la ydhaa ilaahay cid kale wax la leedahay waxa ilaahay baa laga dhigay waa in laga ilaaliyo waa in malagna ilaahay lalama wadaajin karo wax nebina lalama wadaajin karo welina lalama wadaajin karo haddaad ilaahay wax la wadaajisa macnaheedu waxa weeye yusaawi waxay la mid tahay ilaahw iguma fillid soo saa ma naguma fillide bal hebelkanna aan kugu lamaanayno ilaahay iyo awliyadaay bay odhan jireen islaamu inkastay tidhi islaantii jiilaanigaa ah waxbay sumayihin awrkeennun baynu ku kicinaynay waxaynu jiilaanigay sunnahay buu yidhi ilmihii islaantii ku yidhi oo oh, ooye waxbay sumahayn ku kicinaynay marka ilaahay baa kicinta keligii kugu filan subxaana wa tacaala cidna lama barbergeliyo markaad ilaahay baryayso markaad gargaar doonayso mar walba yaa allah udcuunii buu ilahay leeyay udcuunii keligii buu sheegayaa udcuunii astajib lakum waidaa sa'alaka cibaadii canii fa qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan ducaduna waxyaabaha u waaweyn marka tawxiidka waa in la ilaaliyo arrintan waa shaygii ugu horreeyaba dardaaranka xuquuqdaa iska badanoo xaqa ugu horreeya waa xaqa ilaahay xaqii xaaskaa dambaynayo kii waalidkaa dambaynayo kii caruurtaa dambaynayo wax walba xagga dambe xigaan ka koobaad waa ka ilaahay waa caadil waana qof mutiicahoo samafalo ah qofka ilaahay arrimihiisa hagaajiyo ku xaragooda hadduu arrimaha ilaahay derdero ama dayaco waa dawdar baa la ydhaahdaa inooma tirsana qof walba waxaynu ku qiimaynaynaa ilaahay xaqiisii muxuu ka yeelay waa awalulxuquuq xuquuqdao dhan ka u horeeya waa xaqa ilaahay marka ku xisaabtama xaasku kuma seejin karto hadday afaaraha arrimaha ilaahay soo gasho xaasku joog joog baad waqan casalkaas haddii madaxdaadu ay soo galaan xaqa ilaahay maya maya laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaala ilaahay iyadoo la adeecayo amarkaaga amarbaa ka horreeyey odayow ayaa la leeyahay sheekhaagu waa sidoo kale kullu daalik waalidkaagu waa saasoo waalidka wax walba waa lagu adeecayaa wixii aan ahayn taabashada xaqa ilaahay marka arrimaha in siday yihiin loo fahmo ayaa diinta saxda ah ee ku jirta xuquuqdii oo dhankaasaa loo soo horraysiiyo rasuul walba markuu ilaahay soo diray wuxuu ku soo diraya horta ilaahay arrinkiisa meel dhig oo macnaha xaqiisa oo tawxiidkaas ilaahay subxaana wa tacaala marka kaa lagu xaragoodee la hagaajiyo oo maantana runtii ilaalin badan inooga baahan zamanulfitna aynu marayna zaczaca ayaa caqiidadii ku timi adigaa arkaya waxaa wax la baahinayo ama tv ka baxaya ama jaraa'id ha lagu qoro ama go-aama ha la soo saarayo ama ururo ah baaqii ha jeedinayaan ama xuquuqul insaan ha la wado ama waxaa faraha badana ciyaalku ay wadagelayaan wax badanoo sunaysan baa jira sunaysan oo dadka waxaa lagu dhibqinayaa wax caqiidadiisii ka shakisiinaya oo ka fasahaadinaya marka tawxiidka waa in la barto culimada waa in laga faa'iidaysto cajiradaa waa in laga dhagaysto maxaa buriya caqiidadaada maxaa burinaya maxaa kobcinaya maxaa rukni u ah maxaa shardi ah waa in caqiidada aada loogu dadaalaa mar hadday gundhigii camalka o dhanta si aanad u noqonin qof koosto gulla dhaaminaya qofka marka la tijaabinaya inuu miyir qabiy inuu waalan yahay foosto gulla baa loo dhiibaa marka si aanad foosto gulla u dhaaminin camalkeenna gundhiga allaha u sameeye waa in lagu dadaalo caqiidada caduu calayha binnawaajid intaasaa la isku haysta wamaa naqamuu minhum ilaa an yuuminuu billaahi alcasiizi alxamiid midhka labaad wa bilwaalidayni ixsaana labada waalid oo loo samafal mar haddaad xaqii ilaahay halkaa dhigtay xuquuqda kaleo dhan waxaa usoo horeynaya xaqii labada waalid aabba iyo hooyo isagu ilaahay wuu ku abuuray labada waalidna waxay sabab u ahaayeen inaad ifka timaaddo soo maha ka beeranta inaad ifka timaaddo isutagoodana sabab u ahaa ilaahay sabab uga dhigay subxaana wa tacaala marka lama yaraysan karo qofka akhlaaqda leh ee aadaabta leh ee anshaxa leh ee gobta ah lagu talageli karaa waa qofka labadiisii waalidba u samafala mid labadiisii waalidba tuuray muxuu bal adiga kugu kordhin doonaa waaye gaal bay ku odhanayaan kanaayo ina ictiraafaya oo kan kale waxa weeyaan mucaawanuu wadaayoo kan kale waxa weye waa khabiiro mustashaaro uu inala talinayaayoo kan kale mucallim buu inoo yahay iyo brofesoro labadiisii waalidna xanaanada dadka waaweyn ba ku jiraan aabbihii iyo hooyadii beri hore horu tuuray oo waxay ku jiraan meeshan dadka waaweyn lagu koriyo oo bani aadam kala u shaqeeya muxuu kugu kaasi cumar ibni cabdilcasiis raximahullah madaxweynihii muslimiinta waxa uu lahaa laa tasxab caaqa fa laa yuxsinu ilayka waqad caqa biwaalidayh hala saaxiibin qof labadiisa waalid u xun oo u daran intuu labadiisii waalid xumeeyay adiga ku wanaajin maayo wax cad weeyo la fahmi karayo labadii dhalay uu ka soo go-ay qofka xumeeyey adiga ku wanaajin maayo wa bilwaalidayni ixsaanan waxay ka xeel dheer tahay caaqa ku noqonina waxaa ka xeel dheer u samafal labada waalid ha xumayni iyo labada waalid u samafal waxa sii mug weyn oo xeel dheer labada waalid u samafal haddii lagu yidhi u samafal oo wanaaji si kastoo sharcigu ogolaya wax loo wanaajiyo waxaad horay kasii fahamtay ha xumayni soo maaha taasaad horey ka fahamtay waaya marka arrinkani aakhiru zamaanka marka had iyo jeer wakhtigu sii dheeraadana dadka la dayacaya ee la deedifaynayo waxa ka mida waalidka waalidka ka mid a marka dhallinyaro badan baa meesha fadhida waxaynu leenahay waalidka inaa u samafashaan dantiinaa ku jirta adduuniya aakhirada adduunyada raalli noqoshaha ilaahay wuxuu ku jiraa labada waalidoo la raaligeliyo jannadu waxay ku jirtaa cagta hooyaday ku jirtaa marka inaad waalidka raaligeliso jannaad ku helaysaa iyo inuu ilaahay kaa raalli noqdo subxaana wa tacaala iyo kuwa adugu aad dhasho inay adigana ku samafalaan haddaad u samafali weyda waalidka marka u horaysaba waxaad ogaataa kuwaad dhashayna caaq kugu noqon doonaan waa cuqubooyinka soo degdegay ka mid yihiine la tijaabiye la arkay an talida alamatu rabbataha nabigu wuxuu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka cuquuqu siduu u badanayo inantaa hooyadeed maamuli doonto hooyo shaaha ii kari jaamacadii baan hooyo soo dhigto cagaha idaalo gacmaha id hooyo bal shaaha soo kari hooyo ballarka ii kaawele hooyo ballaxooxda iidu hooyo hooyo hooyo habartiina way gunucsanaysa inantiina halkanay sariir isku kala bixinaysa an talida alamatu rabbataha waxaydin arki iyada oo ruuxa dumari dhalaysa mid sayidadu ah inantiibaa boqoradu ah islaanta islaantu ma shaqaynaysa marka arrintaasina arrin weyn weeye oo la arko dheefteeda intaanad aakhiraba gaadhin iyo dhibkeeda labadaba saddex kaama hadhaan bay dhahan soomaalido kuftun jilab iyo kabasubag iyo kalaam waalid xikmadaheena in aynu ku darnay kuftin jilib kaama hadho odayaasha garanaya imika abwaashu dabceen boolashu dabceen raalli ha ahaadeen odayaashu dhallinyaradaa wax loo sheegayaa mar alliyaala marka aad lixdan dhaafto ayaa meel wal oo beri jugi kaa gaadhayba diismaysaa oo damqanaysaa oo markaasaa meel waliba ku xanuunaysa waa kuftiintii jilibka iskurugyadao dhan markaasi soo baxaya kaba subaga haddaad ku dhufataad bacadka socotana kolley kii dacaroodaad kalaam waalidna kaama hadho sharan wa khayran hadduu kuu duceeyana wuu kula socdaa oo dadka waad ka horraysa haduu ku habaarana uu kula socdo dadka waad ka dambaysa la socda dhalinyaro taasina intaasaynu ku dhaafnay intan alwasaaya alcashara mid waliba keligeed bay muxaadaro noqon karta keligeed ayay muxaadaro noqon karta salafuna saalix dadkeennii wanaagsanaa markaa taariikhdooda akhrido iyo siday waalidka ula dhaqmi jireen waxa weeyaan wax cibar wacidaad wax lala yaabo ayaad ku arkaysa aada u cajiiba ayaad ku arkaysa waana wax ilaahay loogu tawasulo camalada ilaahay loogu dhawaado wey marka arrinku kugu adkaado camaladaad la soo baxaysa waxaa ka mida ilaahay waalidkay baan u wanaagsanaa ee adiguna maanta ii wanaagsano waa khayrsi waa xusuusantiin xadiidkii saddexdii nina godka galee dhagaxu afka saddex nin baa god galayoo markaasuu dhagax weyni afkii xidhay godka dhagaxaa wax kale inagama qaadaya ilaahunbaa inaga qaadaya camaladii wanaagsanaa ilaahay nagu tawasulno oo nin walaba camalkii wanaagsanaa adigiiyo ilaahay idinka dhexeeyey bal soo qaad bay idhaahda ninbaa markaa isagu samafalka waalidku sheegay labada waalid baan u samafali jiray caruurtaan ka horraysiin jiray caanahaan siin jiray habeenkii baan saa ugu soo jeedi jiray maan toosin jirin ilaahw camalkaasaan kugu dhawaanaya yaa de laga qaada barakadii marka arrintaana aad baynu u baraarujinaynaa waxase ka horeeya waalidku waladka u samafalo haddaad carruurta u samafali weydo sidan aayadden waa lagu xigsiiye oo adugu aada carruurtaada caaq ku ahayd ood xumaysood ku xadgudubtay oo waajibkay kuu lahaayeen aanad siinin aanad rabaynin diinta aanad barin ilaahay aanad barin aakhira aanad barin oo marka horeba aad dhashood ka dhaqaaqday uun waad dhashay uun markaasumaad ka dhaqaaqday adigana caaq bay kugu noqonayaan tilka bitilka marka hala dadaalo arrinta dardaaranka saddexaad waxa weeye walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq carruurtiinna halaynina idinkoo faqri ka cabsanaya iyo gaajo oo qofku markaanu caqiide lahayn cabsidu qabaaba aada u badan cadowgu ka cabsanaya oo shaydaanku ka cabsanaya oo gaajadu ka cabsanaya oo mustaqbalku ka cabsanaya waa wada cabsi cayshatuhu cayshata alwaxshiyiin wuu didsan yahay waa mustawxish wuu didsan yahay markaa gaajo ka cabsigeed bay carabtu u leyn jireen caruurta ceebka cabsigeedna way u leyn jireen waxaan jiray inantaa waynu dhallayo waa inay waxaa laga yaabaa inay garcato oo magac xumo inoo soo jiidee bal inagaba sii aasa balaayada ka nasanay marar kale waxay odhan jireen carruurtiiba way inagu badatay waxaan ma wada masruufi karaynee inaga khaarajiya inamada lafdigooda aasi jire gaalku weligiiba waa saas weligiiba hadduu gaalku xoolo kasta helo haddana wuu cabsanayaaba duribat calayhim udillatu waalmaskana yuhuuddu ilaahay yidhi ilaahay wuxuu ku dul dhisay miskiinnimo iyo iyo faqri dulli iyo miskiinnimo ayaa saaran xataa hadday xoolo heleen qalbigay taasi kaga jirtaa waxaad maqlaysa daraasada ay sameynaya adduunku arsaaqada ka dhammaanayso oo biyaha ka dhammaanaya oo waxaa laga yaaba wax la kala cuno in la waayo oo macaahidda istaraatiijigaa markay ka warramayaan faqrigaasay aada uga sheekaynayaan idan inaad carruurtii disho weliba kuwii kaasoo go ayaad disho waxay sheegaysaa naxariis daraalkii ugu dambaysay waxay sheegaysaa dardaarankani mar haddii ilaahay dadba waxa kugu dhow kuwii aada dhashay iyo kuwii ku dhalay soo maaha dad yaa kugu dhow ciddii adiga ku dhashay oo waalidkiiah iyo cidda adigu aada dhashay bal soo sheeg cidda kaaga dhow labadii buu ilaahay inaga muslaxaya soo maaha <laughs> labadii buu leeyahay warkii ku dhalayna nabadgelyo hagaaji kaa dhashayna hagaaji marka waxaa halkaa kaaga muuqanaya kii aada dhashay iyo ka ku dhalayba ilaahay baa kaaga dhow warka halkan ka caddi waa kaa cidda adigu aada dhashay ee waa caruurtaada ah ee u gebgableeda iyo ciddii adiga ku dhashee kugu dhololaysee kugu warwaraysa labadaba ilaahay baa kaaga dhow taana waxaa caddaynaya dee dardaaran buu bixiyoba inuu kala dhex jiraaba suu leeyahay kuwaad dhashaynaha xumayni saa iyo saa iyo saa u hagaaji kuwii ku dhalayna saa iyo saa u hagaaji waa naxariista ilaahay cid walba qofka waxa uga naxariis badan ilaahay abuuray subxaana wa tacaala taasaad ka fahmaysa dardaaranku ku cadaynaya walaa taqtuluu wlaadakum min imlaaq siyaabo badan baa carruurta loo dilaa waxaa ka mida dilkiisa dee in noloshaba lagu aaso kawaba lagaga siiyo oo iyada oo maalan waalidkii dhalay uu sababa gacantaba saara dee adigaa arkayo oo marka diinta laga baydho naxariistuna way luntaa marka diinta la raacayana raxmaddaa badan ilaahay raxmadiisuna way badantay ta quluubta addoomaha uu yeelana way badantay laakiin markay macsiya timaado waxa had iyo jeer yimaada waxaa la yidhaha naxariis in iyo gabadh baa kala sinaysanaya markay kala sinaystaan macsiyo iyo dembi bay ku dhaceen laakiin taasi waxay sababaysaa dembi ka weyn inay kusii dhacaan waxay odhanayaan urbay uurbaad yeelatay soo maaha ayaa ceeb baa ka soo socoto waynu ceeboobaynaaye midkan gebigiisaba inaga inaga asto dhakhtar bay u tegaysaa waxay leedahay bal iga soo rid meesha yaanan ku ceeboobina inan reer hebela baan ahaayeen markii hore siday gashay dilkaa kasii weynba sinada aataa dishay ama isagiibaa kasoo tuuray ka dhakhtarkee kasoo tuurayna waa dambiili taasi waxay ku timid waanay badan tahay oo dee dad badan oo farsamo xumadaa ah isdaba socoto sameeyey ayaa wakhtigan aada u badanoo taana waxaa keenaya macsiyada macaasidu raad bay leedahay raadkeeda waxaa ka mid a naxariistaru marka in ilaahay la adeecana raxmad bay leedahay awlaadda dilkeedaay ka mid tahay inaad mustaqbalkiisa ka dishaad cadaab sabab u noqoto oo aada gaal u gacan gelisay iyo karaysad waa dishay kol haddaad naar ku riday maxaad ula hadlay quwa anfusakum wa naaran bay ahayd badbaadiyada badbaadada waxa u weynaa inaad diintiisa u ilaaliso haddaad diintiisii kaga dushay saad hunguri iyo adduunya u doonaysa soo adigaa dilay walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq caruurtiina idinkoo gaajo ka cabsanaya ha dilina ha dilina daay waxaa iyaduna sidoo kale ah kii dee caloosha laga soo ridayo haddii ilmaha naftaba lagu abuuro hooyadu xataa hadday bukaantay xanuunsanayso waa laba noole un ah, hooyaduna way noosha ilmuhuna wuu nooliya lama soo ridi karo casrigan aynu joogno inamada iyo hablaha iyagoo dadka qaarkood kala xulanaya ayay soo daadiyaan caruurta hindiya bay ku badantay iyo china iyo ma baa mise waa gabadh dhakhtarku wuxuu leeyahy waa gabadh iga soo tuur buu leeyahay sii dhaaftay xaggee laga helayaa qaar dhala walad iyo waladku waa eray caama ah, wiil iyo gabadhba wey bintana waa inan ibniguna waa midlab waaya naxnu narzuqukum wa iyaahum naxnu narsuquhum wa iyaakum labada meeloodba saasuu ilaahay u kala sheegay halkan iyo suuratu lisraa maxaad u dilaysaa buu ilaahay adigaaga nool iyo isagaba anaa idin wada arsaaqee adigaagan soo taagan awoodda isbidayana anaa ku arsaaqa isagan iminka wurka ku jiro dhashayna anaa arsaaqa buu ilaahay leeyay marka arsaaqada uma kala dhowidina waa u simanta taasina waxa weeye carruurta in loo samafalo oo badbaadadoodii la ilaaliyo oo caqiidadoodii la ilaaliyo oo caafimaadkoodii la ilaaliyo oo cunnadoodii iyo tarbiyadoodiiba la ilaaliyo calooshoo quraynu ilaalinaa inaad calooshoo qura ilaalisa caruurta Eh, waxay keenaysaa in ha dhowto caqligoodu lumo oo caqiidadoodu lunto dabeetana adiga ay cidda u horeysay caaq ku noqonayaan ay adiga noqoto marka caqiidadoodii iyo caatifadoodii ruuxdaynu caruurta ilaalinayna dardaaranka afraad waxa wey walaa taqrabu lfawaaxisha maa dahara minha wamaa badan ha u dhowaanina buu ilahay ha u dhowaanina foolxumooyinka waxa muuqda iyo waxa qarsoon waa waa dhaqanxumadii dhaqanxumadii wey wixii dhaqanxumada la odhan jiray ee dhegxumada iyo sharafta keenayay ee sinadu ay ka mid ahayd taana ha u dhawaanina buu lahay sinadii iyo cunitaankii xaaraanta iyo cabbitaankii xaaraanta waa khamrigii waa mukhadiraadkii waa sinadii waa raggii waa liwaadka waxaan la idhaahdo dabadii dadka wax laga dayo waxaa qulunkii hadda la baahinayo intaa iminka laga shaqeeyo lala ordaya waa intaas halkaasa lala ordaya iskuuladii baa lagu daray marka caruurta iskuullada hoosaa looga bilaabayaa sidaasaa rag iyo dumarku isu waxeeyaa qoomluudkii baa loo sharxayaa inuu qofku xor u leeyahay oo uu xaqu leeyahay dadkeenii debadoo dhan way qaylen way ashahaateen iminkay ashahaaday badiyeen markii loogu tegay ilmihii yaraa layidhi waxaa loo dhigayaa sida la ysugu galmoodo iyo qoomloodka waliwaadka waxaa la yidhaahdo dabadoo wax laga daya inay tahay dabakafuulkaas inuu yahay iska caadiya ah. halkaa marka la marayo ayaa waalidkii imika le war xaggaanna u qaxnaa waar xaggeenna u qaxnaa waxay yidhaahdaan gaal baa kan haya iyo weel feerbu haya iyo ilbaxnimaa jirtay halkaa markii imika la galay ayaa arrinkii dhintay labada qol ee adduunyada imika aanad debadaha markaad joogto waddamada galbeedka aanad ka hadli karin waa qoomuluudka shaqadooda iyo macnaha camalu qoom dadka samaynaya iyo waxaa la yidhaahdo yuhuudda labadaa lagama hadli waa khad cas weeye inta kaleba xor baad u ti madaxweynaha iska cay ra-iisul wasaaraha cay dhankaad doonta urgaalada cay islaamka cay waxaad doonta kurid bay ku leeyihin laakiin labadaa maya hanaga taabanin dadka dabakafuurkaana hanaga taabanin yuhuudda koofiyadda yarna ha taabanin haddii kale ka kabaasaboorkooda sita way ka qaadayaan marka waxay gaadhay meel aad iyo aad iyo aad u xun bay gaadhay maa dahara minha wamaa batan labaduba way xun yihiin in foolxumooyinka noocana lasoo bandhigo iminka waxbaa la waxbaa laynaga iibinaya qalabkan wax lagu baahiyo o dhanna dhallinyaradu aada u daawata ee facebooka iyo youtubekii waxaase ay ka mid yihiin waxaa laguu sheegaya in macluumaad laga faa'iidaysto laakiin inta lagaaga faa'idaysanayaa ka badan qaawanaantii baa saa loo soo wadagelinaya loosoo wada daadinaya waxaynu u wacyigelin aada u badan in dadka loo sameeyo siiba dayarta shahwadooda ay badan tahay oo laydhaa kaa iska ilaali oo kaa iska ilaali oo kaa iska ilaaliyo natiijadaasaa looga dhacaa waxaasuu yahay shareecaddu waxaasay ka qabtaa sidii dee luqmaanulxakiimba inankiisii yaraa dee wuu jahaynaya yaa bunaya imise jeer buu kusoo celinaya suuratu luqmaan qisada akhri luqmaanulxakiimoo waaninaya inankiisii yaraa waay foolxumadaasi waa wax indhaha u daran qofka waxaa laga yaabaa hadduu waxaa kusii dadaalo inuu daadaawado qurunkaa foolxumada muuqata ee la arkayo ama maa badana uu isaguba qarsadaba inuu indhabeelaba way dhacday dadka qaarkoodoo waxaa aada u caadaystay in hamaduba ka tagtayba oo hamoonba waayena tii uu guursaday oo hamoon waayay idan arrimaha noocaasi khasaaray leeyihin khasaare adduunyo iyo mid caafimaad iyo mid diineed intaba weyleyn casriganna khatar badan baa haysato cilaa waxaa inaga haystay wax lagu baahiyee aan feejignaanu waxaad arkaysaa meelaha qaarkood ficilkaa ha samaynina buu ilaahay leeyahay meelaha qaarkoodna walaa taqrabuu leeyahay walaa taqrab u fiirso walaa taqrabuu dhowr meelood baa nasku isticmaalaya ha u dhowaanin hau wax kasta oo shahawaada oo naftu ay jeceshahay ha u dhowaanin baa lagu leeyahay ha u dhowaanin ha samaynin way ka xeel dheertay haddaan iminka ku idhaahdo shaygaa ha u dhowaanin ka fogow si aanu magnad buu leeyahay kuu soo jiidanin birlabta iyo haddii la ysku dhaweeyo bahashan kale soo isma jiitaa waa saas oo kale marka wax kastooo macaasidan ka mid ah wixii keeni karaa inuu sabab kugu noqdo inaad ku dhacdo ka fogow faaxishadan oo sinadii iyo waxa aynu sheegayna ay ka mid yihiin waxaa lagu ihi ha eegi hana hana la gooni noqonin nin iyo naagin meel isla gelin waxaana lagu yihi ha taabanin ha la sheekaysanin ha isku gooni noqonin intaa walaa taqrabuuday soo gelaysa haddii aad ku dhowaato maal ruux dumara ama isla gooni noqotaa walaa taqrabuudii waad ka tallowday dee andhaadhigaad u gasho sagxaddaad ugu jirtaa markaa sinadii u bahadhayba mar haddaad gabadh isla gooni noqoteen shaydaan baa sabaxeeya buu nebigu haddii eegmadaadi ay badato xubinkii tarankuna wuu kacay kadibna sinaa ku xigi karta haddaad dhegihii aad ka badsato iminka daayarta waxay aada u badiyaan wax la idhaahdo malaa sharkadaha isgaarsiintuna aad baaba uga yar macaashaane habeenkii oo dhan bay hadlayaan waxaa laga yaabaa inuu intaasoo lacaga ku hadlo mid buu la hasaawayaa casrigan sigiska dhagaha la ydhaha sigiska dhagaha oo sida xubinka taranka looga sinaystaa dhagahana looga sinaystaa may jeceshahay waan ku jecelahay maxaynu yeelnaa kaa yeel kaa yeel kaa yeel waxaasaynan kii inantu akhriyayaan halkaasaa dabeetana lagu leeya waa lagu raaxaysanayaa ninkiiyo naagtaas waxaa laga yaabaa laba saddex saacadood inay telefoonkaa ku wada hadlaanoo xataa ay kansar ka qaadi karaan marka dambe marka waxaa la ydhaha qad tacshiqu ludunu qabla alcayn inay dhegtu caashaqdaa laga yaabaa isha ka horbaa waa kaa ilahay hi falaa takhdacna bilqowli fayadmaca aladii fii qalbihi marad luqad ha ku hadlina ragga soo jiidan karta oo dhegta uga jeednaa waxa wax fitneeyaa ishoo qura waa dhegta waa gacanta waa idan arrimahan waxaynu u baahan inaynu ilaalino shahaamadeena iyo raganimadeena iyo khayradeenna iyo hufnaanteenna iyo islaamnimadeena inaynu ilaalina abaynu u baahan noqon dayuus ka degayay nebigu calayhi salaatu wasalaam hudheel baynaan ka ogolayn hudheeladan lagu tumanayo ee noqotay night kilaabka noqday yaa ee habeenkii namadiiyo hablaha maqsinada isu gelinaya ee la isku waxaynayo la karaynaya sidii dhilooyinka maqsinada u furan jireen wax loo dul qaadan kara maa waa ceeb wey mujtamac raganimo lahoo islaam ahoo dee dad muslimiina ku abtirsanayna waxaasoo kale ka dhex dhacaan waa ceeb wey xukuumadooda iyo shacabkooda iyo culimadooda waxaa la arag markaaynu aragno wax haweenkeenna iyo hablaheenna qaaliga ah dhegxumo u soo jiidaya waynu dhan uga soo wada jeednaa adeer arrimahaas waa lama taabtaa inantaydaa ku baloobayso aafadaydaa ku baloobaysa haddii hudheelkaasi sidaasii ahaado iyo haddii waddadaasi sidaasi ahaato iyo haddii meesha filimkaa lagu daawanaya sidaasi ahaato caruurtaa naga ibtiroobaysa adeer hablahaa naga xumaanaya maya dabeetana marka maamulada jira iyo dowladuna taa ay arkaan shacabku isagoo wixii diidan laga soo horjeedsanayaa aya waxba dhib male haddaad tidhaa inankaygu ii wanaagsan yihin inantaydaana ahdo way iska xijaabanta way khushuucsan tahay iyadoo urluun baad arkay dabeetana madaxaa ku faari marka balaaya daaman la qabtay leedahay daba la qabto malaya inagu libdhin balaayadu walaa taqrabuudaasiba halkaa soo gelaysa dardaaranka shanaad waxa weeye walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq dardaaranka shanaad ee ilaahay una siiyey waxa weeye ha dilina qof dhiiggiisa ilaahay oo xaaraantinimeeyey gaalna uu noqon karaa islaamna wuu noqon karaa gaalka wakhtina in la dilaabaa la ogolyahay oo dowladda iyo maxkamaddu ay dil ku xukunto wakhtina dilkiisu ma bannaana markaa wakhtiga shareecaddu ay diiday lama dili karo naftaasuu soo galaya qof muslimana hadalkiisaba daada wax kasta oo dembiya ah, ilaahay inuu dhaafaa u dhow yahay gaalnimo iyo dilka qofka muslimka ah labadaasuu nebigu ka soo reebay calayhi salaatu wasalaam inuu qofku cid xaqdarro ku dilo ama ilaahay u shiriig yeelo labadaasaa la dhaafay maantana halkuu marayaa dhiiggeen nagtaasaa lagu hayaa ee hebel haddana midh bay dileen caawana mid baa dhintay garritana mid baa dhintay dee intii naga bixiya magta jifadii yarayd sii qadima shilin shilin usoo ururiya nabadgelyana ma jirto naxariisina ma jirto raxmaadna ma jiro khalaas iga qofka muslimka ahi waa ka qaalisan yahay muqadasaadkiiyo kacbada kacbada haddii la dumiyo ama lagu xadgudbo caalamul islaami oo dhan uu kacayaa wuu qaylinayaa qofka muslimkaa ah xurmadiisaa kasii weyn xurmada dhiigga muslimka ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado waa weli ilaahay waxa weeyaan mar hadduu ashahaadanayo qofkaasi waa arinkiisu aada iyo aad buu weyn maantana muslimkii waana la wada gowracayaa gaalbaa gowracayana way isgowracayaan waa la qiimo tiray walaa taqtulu nafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaq dilkaa ha kaga qaybgelin lacagtaada qalinkaaguna yuu qorin fikirkaagana ha kaga qayb qaadanin qowlkaagana ha kaga qayb qaadanin qori aad ku fulisanayskaba daaba ha noqonin fikirku dhiigle iyo qalin dhiigle iyo xoolo kudhiigle iyo gacan ku dhiigle inta waa la noqdaa iska ilaali ha taageeri iyagoo xiimayo labadaa qowlal ka xumbaynayo xididadu kale inbay reer hebel ku geli wii ardaagiinaha waa la dilay inaguna waa inaanu ku kicinaa ma sidaasaa haddaad reerka ka hadha maanta wallaahi inaan dib lagu tirsanaynin markaasuu dabeetana guntiga soo xidhanaya lacag buu daadinayaa markaa musiibadaasii baa jirtae iyaduna wuxuuna xal u ahuun qofka dilka geysta un in lasoo qabto la qisaaso qisaastiiba meeday dee dowladii iyo maamuladii noo dhisnaana waxa u waaxyooday kuwii gaaladiibaa u waaxyooda waxay dhahan xuquuqul insaankay meelka dhac ku tahay in dadka la qisaaso hadda iyaguba wadamo badan baa imika qofku markuu wax dilo u dila maraykanka isteedyo dhan ama qaybo badan oo ka mid a ah, qofku markuu wax dilo waa la dilaa waxay ku leeyihiin xuquuqul insaankay ka horjeedaa hadduu qofkani wax dilayaan la dilin hala la xidho uun xuquuqul insaan insaanka kuma jiro iyaga kii dhintay kan dhintay insaan maaha waa daayeer bay ku leeyihin insaan loo hiiliyo maaha kor hadduu iska dhintay taa macnaheeduna markaa waxa weeye ku kasta oo dhintaba insaannimadu ka baxayaa kolba ka wax diluunbaa insaana ah, oo xuquuqul insaanka xaqu leh taa macnaheedu waxay la mid tahay mujrimiintoo la isu geegeeyey ayuunbaa insaana ah madluumiintu iyagu insaanba mahaba nin dhintay kabihiisaa dhaaban soomaad maqal halkaasay ka duulayaan marka waxaa xalku noqonayaa marka la doonaya dilka xaqdarada in laga hortago dhowr qof oo la qisaasaa ku filanba mid kastaba oo dilkaa ku dhiiran lahaa halkaasuu ku hakanaya walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab dad badan baa inoo xidhan oo dowladda u xidhan oo xabsiyada ku jira markii laga hadlay warde kuwan inaga qisaasa waxay dhaa ah, xasuuq bay noqonaysaa xasuuq e falsafada faasidka shaydaanka oo had jeer gaalada imaamka soo qaylinayo waxay odhanayan konton bay mar qura wada dileen labaatan bay dileen xasuuq bay sameeyeenba nimanku e waayahay de ma xasuuq baynu sameeyen hadda xagga dambe aynu ka xasuuqanahaye idinkuna dadaa xukuntaan oo nabadgelyaha iya heli maayo kolkaa waa laysku wada casaynaya marka dhakadaa laysu wada casaynaya aayada kale ilaahay wuxuu ihi walaa taqrabuu maalalyatiimi ilaa bilatii hiya axsan ha u dhowaanina xoolaha agoonta hab fiican ugu dhowaataan mooyaane xataa yabluqa ashudda marka xoolaha agoontana ha u dhowaanina buu ilaahay yidhi waa raqbaddii iyo shahawaadkii bay ka mid tahay qofku inuu u dhowaadaa buu jeceliyay markaasaa lagu yihi ha ku dhowaanin baa xoolaha agoontu agoonku waa ayo haddee kada ilaahay samafalkiisa iyo naxariistiisa iyo wanaaggiisa ciddii ugu jilicsan ayaa si gaara ah loo xusoo layidhi u dadaala waa agoonti waa ilmo yar ama qof aan weli qaan oo waalidkiisii dhintay wiil iyo gabadh mid kasta ha ahaado nusuustu waxay sheegtaa rajayga ma sheegtee waa yatiim iyo faqiid iyo fatiin baa la yidha af carabiga ah. waa agoon iyo raja iyo mid labadaba la odaya habarwaah aabbihii baa la sheegay aabbi wax sahlan maa imika waxaa baynu idhahnaa war malaa hooyadaaba daranba malaa rajaygaaba sii daran baynu idhaahnaa laakiin sida dhab tahay waxa weeye aabbala aantu inay ka daran tahay hooyo la-aanta waayo hooyadii waxay haysaa caruurtiiba haysaa ay ku howlanta aabbuhuna wixii ay ku noolaan lahaayeen ay wax ku baran lahaayeen ee mustaqbalkooda ay ku hagaajin lahaana asturi lahaabuu u keenaayo adduuna marka haddii aabbihii u nool yahay dee ruux kale oo haysoo xanaanaysa waa la heli oo halkii hooye u gashoo ilmihii sidii kaloo baahiyihii sidii kaloo dhanba asturan ile dowlad lagu alaynaya cid lagu tuurayaa toona ma jire laakiin haddii ilmihii waayo waxuu wax ku barto iyo waxuu cuno iyo waxuu biishado iyo meel uu galo iyo dharuu xidho hadduu waayo hooyadii sawtan la sibcido darxumootayba idan arintaasina waa xasaas weeye xoolaha agoonta dadka gacanta ku haya ee hay-adaha samafalka iyo agoomaha waxooda gacanta ku haya ama dawladda xoolihii agoonta haysa ee qasnada dawladda ilaa agoonta waxbay ku leeyihin ama dadka xigtada ah ee xoolaha agoonta gacanta ku haya mid walba warkani uu ku jahaysanyi arrinkaasi uu ku jahaysanyi dowladdu xoolihii agoonta haysa kii hay-adda samafalka hayee agoonta buu hayaa kii kale ee xigtada u ahaa xoolahoodii buu gacanta ku hayaa mood iyo noolba mid walbaba iska ilaali baa lagu maxaa loogu dhowaan karaa wixii iyaga dan u ahun ilaa bilatihi axsan adiga wixii dan ku ah maaha wixii cid kale dan u ana maaha waa wixii agoonka dan u ah ayuunbaa la eegayaa xaafadooda marka la joogo agoonka maxaa dan u ah xoolahooda marka la wadwado agoonka maxaa dan u ah halkaasaa laga tixraacaya su badan baa waxay nooga yimaadaan xoolo agoomeed baan gacanta ku hayaa dad martiyabaa ii yimaada qaar xigta abaa ii yimaada tolkaa wax uruuriya sadaqaa la uruuriyaa maxaan ka yeelnaa waxaad ka yeelaysaa agoonka maxaa ugu jira dee agoonka wixii wax ugu jiraan unbaa la eegayaa sidaa daraaddeed waxaa wax la cuni kara agoonka oo wixiise wax ka intifaacsan kara qofka ama u shaqeeya ama agoonka wax u qabta ama wax ku darsada qofkani agoonkii waxbuu ku darsaday wain tukhaarituuhum fa ikhwaanukum qur-aankaa sheegayo haddaa wax isku darsataan dhib malahabaa layi adna waxbaad keenaysaa waxoodii baa mar wax laga cunayaa marna kaagiiba baa wax laga cunayaa waad u shaqaysaa oo waxoodii baad ugu shaqaysaa ama ilmihiibuu waxbaraa midkan guriga joogaa ruuxa dumarka ahee joogtaa caruurtiibay korisaayo xamaanaysaayoo lagaga tagaayo way u shaqaysaa ayeeyadii way uheshanayaan dadkaa rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee ama awood ku kordhinaya aqoonta ama aqoon ku kordhinaya Ehm, ama waxoodii u ilaalinaya ugu shaqaynaya waxooda waxba ka cuni karaa laakiin dad qaraabo ah oo aabbahood la joogay markuu noolaa oo aan reerka waxba ku tarin oo iskaga soo caraabaya subaxdiina ka kalahaya xoolaha ganta waxba kama cuni karaa martaan waxba ku korin waa war cad wey waayo walaa taqrabuu yatiim ilaa bilatihi axsan ilaahay baa yaqaana subxaana wa tacaalaa dad badan baa u qari iyo u quusi iyo cidi kuma arkayso afka u buuxsada arrimaha xasaasiga waxaa ka mid a ah wa awfulkeyla walmiisaana bilqisti laa nukallifu nafsan ilaa wascaha waxa ilaahay halkan iyadana uu ina faray dadka waxooda inaynu u oofino markaynu ama wax miisaamayno ama wax galaandarayno galaanka iyo kafadda oo la nuqsaamiyo ummad dhan baa lagu rogayo qowmu shucayb loodhan jiray qoomu shucayb gaalnimona way sameeyeen damaacinnimo kalena way ku dareen gaalnimadii oo ahayd kafadda iyo miisaanka ayay diiqdiiqi jireenay buusbuusi ay balaayo ku dhajin jireen si halkaa wuxuu ka soo baxaa damaacinnimadu foolxuma galaankiibaa kala badh wax lagu dhajinayaa madaamur baa lagu dhajiyey maxaabag baa lagu dhajiyey in yarunbaaba kasii joogtaba quruuruxii ku jiray miisaanka ayaa badh laga daadiyey waabuu fudud yahayba dad baa saa ku ceeshaya waa qof doonaya markuu wax soo miisanaya inuu soo dhammaystirto sida suuratulmudafiin ilaahay uu ku tilmaamay markuu dadka usii miisayana u shaxaadaya wax kasta waxaa jira sharcigeenna wax la yidhahdo qiyaas qiyaaska musaawiga ama awlawiga waxa iyo wixii la mid ah tala haddii la yidhi kafadda iyo miisaanka yaan wax lagu naaqusinin waxay sheegaysaa wixii tiradiisii ha naaqusinina waxaa la mida iyaduna tayadii tayadiina yaan la naaqusinin shayga tiradiisii sidaa loo diiday in la naaqusiyo tayadiina yaa la naaqusina walaa talkhasu nnaasa ashyaahum buu oo shaygu kamna wuu leey kayfna wuu leey ama tiruu leeyo tayuu leey tirada ha nuqsaaminin tayadana ha nuqsaaminin dad badan baa damaacinnimadooda dawo soo iibinaya maalan kimikadii buu ka yaraynayaa markaasuu dadkii daqiiq u keenaya ama nuurad buu indhaha u gelinaya si uga macaasho ka berigii buu leeyahay shiinaya wuxuu leeyahay baashan wixii ay wax ku daweyn lahayd ay ku dili lahayd bacteriyada iyo jaraafiinta iyo cudurka ayuu leeyahy iska yaree waxaa la kala iibsanaya intaasuu ahaa bahashaba loogu xilanaya daqiiq maynaan doonayni iyo caanaboodhee intii buu leeyahy ka yaree aniga intaasoo garaamuun iigu shu ma sidaasaa ah, waay dawooyinka qaar baad arkaysa ay ku qoran mubaacun fi suuqi soomaaliyi faqat waan arkay anugu dawacaynkaas ku qoranta urdu ma filayn mar lagu soo sameeyey inay sii socoteen kalama hubo waxaa lagu iibin karaa suuqa soomaalida oo keliya adduunyada suuqa soomaalida oo quro ayaa lagu iibin karaa maxay sheegaysaa taasi kuwaas waxba ka siqsiqayn oo liqaya ayay sheegaysaa wax cid cid ka joojisana aan lahayn haddii lagu iibiyo waddan kale ama waddankay ka soo baxday lagu iibiyo qofkaa waa la xidhaya waanu kuugu qornay maxaad uga soo tallawday baa la dadka qaarkood baa waxay iibiyaan cunno dhacday ayay backdate ku samaynayaan oo taariikhdii loo cusboonaysiinaya alaa yadunnu ulaaika annahum mabcuuhuuna liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin kuwaasi miyaanay aaminsanayn inay ilaahay aakhire is hortaagayaan buu ilahay qofka ummadiisii raashin dhacay u keenay ama dawo dhacday u keenay ama sidaa cudurka ugu soo waaridaya ay kansarka ka qaadayaan kansar kansarka la qaadaya waxa u badani waa taa dadkeeni kansarkii baa ku batay waa dawo dhacday iyo cunno dhacday iyo bariis baca laga dhigay bal ka waran bariis baca laga soo sameeyey yaa jaynu waa inkaarqabe musiiba wey bariis dhanoo xabad bariis aad u haysataa adugu aada isleedahay iliga aad saarti markii la kala furfurayna baclu noqdayba ah. dee ninka labaad saddex boqol oo midhoo bacaa liqay sawtaa urtiiba way dhaansan tahay marka akhlaaqiyaadka iyo turaalaha iyo naxariista wanaagsan kuma jirto waxaas akhlaaq wanaagsan maaha naxariis maaha waxaana hubaala qofka inay caafimaadkiisa ka muuqanayso oy caruurtiisa ka muuqanayso intaan aakhiraba la gaadhin cuqubo adduunyu ilahay u soo dadejinaya marka ilaahay iska eego ummadda ha iska eegi iimaanka dhabta ah waxa wey inaad isha ilaahay un iska eegto oo tiraasow ilaahay kuma arkayo dadkao dhame haddaanay dowladdu ku arkayn oon boolisku ku arkayn oon kuwa quality controlka ee shayga jeegaray ku arkaynin sow ilaahay kuma arkayo markaad waxaan walaaqaysa halkaa ilaa aada gaadho haddaad halkaa gaadhi weydo wad cidhib go-ayso wax walba iska ilaali ilaahay un iska ilaali subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu ku anigu ku kalifi maayo wixii aad kari weydo marba adigoo wax miisaamaya ama wax miisaya wax isira weydaartaan aanad ogeyn adugu dee lagu qaban maayo ila waad qaldantae waxaa la mida makiilaadkii waxaa la mida masaaxaadkii wixii la mitirinayay iyo wixii la cabirayay iyo kilomitirkii iyo tallaabadii iyo fuurkii iyo sentimitirkii iyo waxaasina haddii dadka wax la ysku ogaya in la naaqusiiya maaha waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa dardaaranaday ka midsi marka aa hadal odhanaysaan cadaaladda ilaaliya waaba inta laynaga laayahay dadka intooda badan laga laayay walow kaana daa qurba qofkaad hadalka ku odhanaysaa xigtaba ha ahaado hadda afkaaga afkaaga ilaali oo haddaad dhinac u eexanaysa dhinacaaga u eexo oo ka aa is-xigtaan haddaad markhaati furayso oo markhaatigaasi isaga cuskanaya markhaatiga ku fur hadduu kudhaa markhaati beena ii furna ha u furin haddii cadowgii a ishayseen uu markhaatiga xaq u leeyahay markhaatiga u fur hadduu gar u leeyahay waxaa u garow waidaa qultum facdiluu war weyn weeye kelmaddaadu ha miisaanaato ha noqonin qof dhacdhacayoo dhataqla ah oo dhan walba isaga rida waxaa hebel alla dilo marka horu khaldanaa muslimku waa iska girifgirifley falastiiniintaa xunxuna yuhuudda la murmaya iyagoon itaan lahayn alla laayo ayuu iska odhanaya reer hebel soomaa kow ha laga dhigo intaasoo dhan way kuu qorantay liiska aakhiro go-aan baad riday go-aankaa waad u ciqaabantay waa kelmad naarta salka kuu dhigi karta dadka ha iska taageerin hadalkaaguna yuu iska dhicdhicin hadalkani waa waranaad rido kugu soo noqon doonaan miisaan waxa uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku kelmad buu odhanaya maa yulqii lahaa baalan yahwi bihaa fi naari sabciina khariifa kelmad buu qofku iska odhanayaa aanu wax miisaana u yeelayn oo wax macnaa inay leedahay aanu arkaynin oo maalinta qiyaamaha toddobaatan sannadood ugu sii dhacayaa naarta afkiina ilaashada oo afkeennu ha noqdo mid aynu nin waa way ka mahmaayeen dadku waxay yidhahaan nin weynoo kelmadi ka dhacday maxay yidhaaheen ama hadal ka dhacay waa geed qolofi ka dhacday sax bay ahayd laakiin kumaynu dhaqmin dee waynaga wada dhacday qoloftii mid waliba uu ridayaa uu iska dhantaqlaynaya uu iska dhanku doona u ridaya waan kaftamaya buu kuleeyahy iyagama rabaa inay dacayad bahayd buu kuleeyahay waidaa qultum facdiluu hadduu cadow yahay markhaatiga ufur hadduu walaalkaa yahay markhaatiga kufur hadduu inankaaga yahay markhaatiga kufur marka arrintaasina arrin aada u weyn weyn waxay la xidhiidhaa xagga taageeridda yaa la taageeraya dadka qaarkood baa ceeb u arka cidday ama saaxiib yihiin ama isku reer yihiin ama shuraako yihiin ama xisbi eh, ay isku yihiin hadal ka soo horjeeda inuu ku yeedhiyu ku dhawaaqo ceeb u arkaa laakiin ceebta ilaahay agtiisa ayaa ka weyn ceebta cid kaleba dadkuna had iyo jeer markaad runta sheegto way kugu qadariyaan uguma nacaana way kugu qadarinayaan qowl buu leeyayba mowqif buu leeyayo waa lagu talageli karaa bay ku odhanaya hebel soomaalidu waxay yidhaahdeen ninaad markhaati beena u furtay kaana muraadsay waxaa tahayna ogaa markaale markhaatigan beenta ayfur buul saa tiri waayo mari waad isqadinto markhaatigii baad u furtay ha wuu kugu maxafsaday oo kugu guuray horta laakiin waxaa tahayna wuu ogaaday bay kuleeyihiinoo goordho marka lagu faallaynayo wuxuu leeyay hebel soo maaha waxba u diran mayno anigu mar markhaatiga beena i furay imikaynu waxu diranayna isaga halkaa iska dhiga haddaad maalintaa diiddaad tidha adeer anugu ilaahay baan ka cabsanayaae arrinkaasi wax jira maaha loo yarna kuu noqon maayo markhaati beenana kuu furi maayo dadka ilaahayna waad ka khaldan tahay waxaana xaquma lihid dadka ka fadhiisaadeen ood iskaba tagtaba ninkaasi haadaa rajul nin jiro weeyaan buu kuleeyahay maalintii caynka ahayd aniga wii diiday markaa iska ilaaliya dadkana isleedin iska dhisa waa kuwa idinku daranba ilaahay un iska dhisa waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa waxyaabuu ilaahayna faro inoo dardaarmay waxaa ka mida waa bicahdi illaahi awfu ilaahay cahdigiisana fuliya ballankaynu ilaahay la gallay waa cahdigiisa ballanka inagu dhexdeenna aynu galayna waa ilaahay cahdigiisi marka had iyo jeer ballan iyo cahdi laga waayo dadka iimaan iyo ammaanana toona ma laha waaya cahdigii halkuu maraya iyo ballankii ballankii iyo cahdigii wuxuu noqday sallaan lagu gaadho kursiga ama maslaxadda lagu gaadho ama maanta wax ku soo yaro oodmi lahaa uu kaga fakado beri berri haynoo ahaa waxaasaynu yeel waxaasaan la qaaday waxaa anaa bixinaya waxaasi sidaa weeye qofkiiba qowl male ballanna maleh kii ilaahayna uu jabiyey kii ummaddana uu jabiyey shaksiyad ma laha laguma talageli karo dalikum wasaakum bihi lacalakum tadakaruun dardaaranada waxa ka mid a ah. walaa taqrabuu maala ha maxaa igu xiga waana hada siraatii mustaqiima fatabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili waxaa ilaahay uu kusoo gebagabeeyey manhajkan islaamka raacidiisa waxaa la soo sheego o dhan waxaa kuu koobi karaa diintood ku toosnaata un waxaas ilaahay rasuulkaa yidhi facala alra'si waalcayn kol hadduu qur-aankiiyo xadiidku sheegay aqbalay kama doodi karo ma caaridi karo hadal hebel kama horu marin karo ilaahay baa idho qur-aanku sheegaya soo nabi maxamed baa sheegay sooma xadiiskuna wuu sugan yahay aqbalay laakiin waay haddaad tidhaahdo waay waaydaa imika badane qaar badanoo mutacalimiin iska dhigaya oo suuri noo soo gashanaya taybaa wuxuu ku le ilahay muxuu caynkaa u yidhi ilaahay dadka wuu ka gardaraa dee markuu caynkaa yeelay nebigu horta waay muxuu caynkaa u yidhi aayaddu maxay sidan u tidhi kol hadduu halkaaba marayaba uu addoonnimadiibuu ka tallaabsaday addoonnimada waxa weeyaan markuu ilaahay kuhaa waxaa yeele inaad waayahay tidhaahdo haddii waayahay lagaa waayo way tidhaahdo waayahaydi baad way ku bedeshay waayd waa english waa ayana waa af soomaali waar waxaaya waxaa yeel oo waayo ayo maxaan u samaynayaa haddaad baa taagantahay addoon mahida ogow ilaahay baad isku dherarisay marka waynaynu ka ilaalinaynaa waxyiga way lagama horgeeyo waayo lagama horgeeyo waxyiga waxyigu waxa weeyaan aqbalay labayk allaahuma labayk sooma nidhaahna xajka ilaahay abalay oo waan ku celiyay oo waan abalay oo waan aqbalay wey ilaahay marka waayo maxaan u yeelayaa iyo maxaa sidaa aayaddaas u tidhi iyo maxay saa u noqon weydayba haddaad aragtu caqli isticmaalayo wuu ka dhacay sallaankiibuu ka sii dhacay allaha soo celiye markaa shan jeer imise jeer baynu faatixada akrinaa faralkaynu ku akrinaa sunnadaynu ku akrinaa ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calay ilaahw dadkaad u barwaaqayso ilaahw jidkoodana mari oo iyaguna waa kuwee waman yudci illaaha warasuula fa maca aladiina ancama allahu calayhi min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaai waasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa waa dad ilaahay u nicmeeyo nebiyadii shuhadadii dadkii runta badnaa kuwaas wey saalixiinta kuwaasaynu ilaahay baryaynaa jidkooda islaamnimada inuu ina mariyo waxaynu ka feejigannahay kuwa maanta calanka adduunyada u sidee xagga waalida u wado oo lmaqduubi calayhim waladaaliina yuhuudda iyo kiristanka iyo isxambaarka shaydaanka kuwaa ilaahay jidkooda hana marini benland markaad manhajka islaamka inaad raacdo ood ku toosnaato taasina waxa weeya wixii hore oo dhan bay kuu koobaysa haddaad dib ugu noqoto saddexda aayadood midhibo waxbay kuu sheegaysaa saddexda aayadood lacallakum tattaquun me lacallakum tacqiluun lacallakum tadakaruun lacallakum tattaquun soo maaha saddex faasilo daylku mudayalku xidhiidh la yidhaahdo usuul usuulu tafsiirka culimmada ka warrama dayl iyo mudayal kolle calaaqay leeyihin ugu horeysa waxa weeyaan marka hore waxaa laga maarmaana lacalakum tacqiluun caqli baa dadka laga sugayaa inay cilmigii iyo caqligiisu adeegsadaan lacalakum tadakaruun kadibna ay waantoobaan lacalakum tattaquun kadibna ilaahay ay ka cabsadaan saddexdii aayadood gebagabadoodii markii miiddii la isku soo gororiyey waxa weeyaan caqli iyo waantow labadaasoo loo marka la isu geeyo waxay dhalayaan cabsi ilaahay intaasaa lagaga gudbi karaa caqabadda adduunyada cadaabkana lagaga badbaadi karaa haddaad caqlina yeelan weydo cilmina yeelan weydo cabsina yeelan weydana sidaad waalidan adduunyada ugu jirtaa kii dambena ayaa tii aakhirana ay ku biiraysaa cadaabkii dambe waxba ma hadhin alwasaaya alcashara fii aakhiri hadihi suura fiiha alinqaadu waannajaa badbaadada insaankuba intanay ku jirta walcasri ina insaana lafii khusrin khasaari bay intaasuu kaga badbaadayaa marka waxaad aragtay akhlaaqiyaadkii quruxda badnaa iyo xidhiidhkii ilaahay sidii loo wanaajin lahaa iyo xidhiidhkii ummadda sidii loo wanaajin lahaa iyo xidhiidhkii ehelka sida loo wanaajin lahaa maxaa soo hadhay waa xidhiidhkii ilaahay waa ko waa xidhiidhkii ehelkaaga waa xidhiidhkii ummadda islaamka waa xidhiidhkii ummadda caalamka o dhan ilaa walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu baa ku jirta xidhiirkii ilaahay baad wanaajisay kii waalidkana waad wanaajisay kii ehelkana waad wanaajisay kii islaamkana waad wanaajisay muslimiinta kii adduunyadao dhanna waad wanaajisay markaasaa waxaad ku sugan tahay fi salaami alakhdar nabadgelyada cagaaran markaasaad helaysa marka waxay yidhahaan asalaam alakhdar nabadgelyo cagaaran baa aanu annagu haynaa bay nabadgelyo nabadgelyo cagaaran ma hayaana waa taa markaasay ku jirtaa idan waxaynu uga jeednaa uun aayaadka waxaynu u sharaxnay inagoo ku soo jeedinayna waaqiceenna soo maaha aayadaha haddaynu casrigii maka la akhrino xaggaa aynu u jeedino inagu bilaa qur-aan baynu noqonayna laakiin waxyiga waa in lagu soo jeediyaa nolosheenna iyo nolosha casriga si uu u noqdo qur-aan nooloo adiga kula hadlayo oo aada odhan karto show aayadduba anay sheegaysa show aayadduba waxaan iminka aan arkay bay sheegaysa markaasuu qur-aanku macno samaynaya kuu dhadhamaya laakiin haddii casrigii lagu wada xawilo makaa waxaa laga yaabaa inay dadku idhahda dee kaan annagaba nooma jeeda carabtii buu ujeedaa reer makaa lala hadlaya dabeedna dadku ay isdhaafiyaanoo dhankay doonaan ay u ridaan hada maa aquuluhu waastaqfirullah wixii sawaabi waa ilaahay xaggiisa wixii gafina waa minii wa min ashaytaan waastaqfirullah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu jazaahu allahu khayr aljazaa aada buu mahadsan yahay sheekhu kelmaddaa qayimka ayuuna siiyey saa-iilka koowaad waxa uu leeyahay sheekh siyaasadda iyo diintu ma isgeli karaan saa-ilkan labaadna waxa uu leeyahay khudbadda jimcaha marka uu dhammeeyo imaamku khudbadda aamiin ma odhan karaa su-aasha saddexaad maxay diintu ka qabtaa kala dheeraynta timaha su-aasha afraad dijaal cawar ma jinba ma shaydaan ba ma bini aadan ba saa'ilkan waxa uu leeyahay sheekh waxaan ahay wiil muruqmaal ah waxaan waxaan shaqeeyo amba xoolahaan shaqeeyo marka laba loo qaybiyo qayb ayaan helaa qaybta kalena nin kale ayaa afka iskaga dhigta waay su-aasha kusii xigtaa salaadii duhur hadday hurda igaga tagto oo aan gaadho wakhtigii salaada casar tee baan horraysiinayaa haddii ninku xaaskiisa uu ku idhaahdo waad iga furan tahay iyadoo uur leh ma furmaysaa xoolaha magaalada lagu dhaqo markay dadka dhibaan amba dadka ay wax ka cunaan magaalada ma laga saari karaa sharaaxadu maxay ka qabtaa su-aasha ku xigta khudbadda jimcaha marka nebiga lagu saliyo ee imaamku uu ku saliyo sala allahu calayhi wasalam anna ma ku saliyi karaa ee su-aasha kusii xigta labada khudbadood dhexdooda istikfaar ma akhriyi karaa waxaa kaloo su-aasha kusii xigta ay tahay cashuurta dowladdu ay qaadda ee kastamka haddii aan xoolahayga wax ka mid a ah cashuurtii aan dhaafiyo oo dowladda kala baxsado shareecadu maxay ka qabtaa waxaynu isu raacraacaynay si aynu dee wakhtiga uga faa'idaysano saacad iyo lix mirir baynu wadnay muxaadarada marka kelmadaha waan soo koobaynaa diintiiyo siyaasaddu ma kala baxayaan addiinu huwa siyaasa siyaasaddu waa hogaamin diintuna waa tii dadkaba hogaaminaysa marka nolosha ummadduba waa diinta diinta oo la raaco weeye siyaa siyaasaddu waa hogaamin marka hogaamin saxanna way noqon kartaa hogaamin khaldanna way noqon kartaa haddii diin wax lagu hogaaminaya waa hogaamin saxan hadday dadku bilaadiin noqdaan oo idhahdaan waxaanu dadka hogaaminaynaa iyadoon diini jirinna waa hogaamin khaldan kaanat ambiyaau banu israaiil tasuusuhum nebi maxamed wuxuu leeyahy nebiyadii reer banu israa'iil ummadda ayay hogaamin jireen diin bay ku hogaaminayeen marka siyaasadda shareecadda iyo siyaasadda gaaladuna waxay ku kala duwan gaaladu waxay leeyihiin siyaasaddu waa inayd bilaadiin diin noqotaa shareecadduna waxay leeyihiin siyaasaddu waa inay diin ku socotaa marka innagu dad muslimiina baynu nahay iyaga lama mid ihin siyaasaddeenna waxa saxaysa oo hagaajinaysa diinta islaamka waxaa la yidhaahdaa waa kitaabun yaxmi wa sayfun yahdi waa kitaab ilaalinaya waa kitaab hagaya ummadda oo diintiya iyo seeftii dowladnimada oo ilaalinaysa diinta aamiin waa la odhan karaa khudbadda jimcaha dhexdeeda nabigana waa lagu salligi karaa calayhi salaatu wasalaam iyadoo qofku aanu kor u qaadayn si aanu dadka u tashuushinin culimadu saasay u badan yihin baalka la yidhaahdo qoordiidka ama dhanxiirka waa xaaraan naha rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam can ilqaazac nebigu wuxuu xaaraantinimey waxaa la ydhaha qoordiidka waa yar yaryarkeeniio caqligii baa laga xaday suriqa minhum alcuquul waxaa ka ka daran alaabta in laynaga xada iyo dahabkiiyo lacagta waxaa ka daran in caqliga la xado qof dhanoo halkan kula jooga haddii caqligiisu xadan yahay ama uu xawilan yahay alaabta ka daran alaabtaadu xadaya aduu ku xadaya dhan walba uu ku jaanjaaminaya markaa waa caqligii oo laga xaday une caruurta si wanaagsan ha loogu sheego waxaan inaanu saxayn diinta ku xun yahay dhaqanka ku xun yahay foolxumo yahay dajaal cawar waa nin yahuudiya ah. yuhuudda xagga waqooyiga ayuu kasoo bixi doonaa balaayooyinka yuhuudday ka mid tahay waa bani aadam waana yuhuudda waqooyiga ku nool idan calaamadihiisana nebigaa sii sheegay ilaahayna waa laga magan waana laga diyaar garoobaya waan shaqeeyaa nin baa mushqaadayda barh qaata dee muxuu ku qaataa haddii markaa uu kaa xoogayo isaga way u darantay adigu dee aakhiray kuusii taallaa haddaad heshiis la gasay oo maslaxad kale jirta oo wax kala iibsateenna dee waa inaad caddaysood iftiimiso haddaad siisay waa sax hadduu ku boobayna dee way kuusii meel taallaa hadday wax kale tahayna waad cadday duhurkii iyo casarku haddii duhurkii kaa tego duhurkii aada soo qallaynaysa waktigii casarka duhurkaad horraysiinaysa kadibna casarkaad ku xigsiinaysaa laakiin haddaad u timaaddo jamiciyo tukanaya casarkii tukanaya jamacaad iskala tukan kadibna duhurkii baad qalayn doonta ruuxa dumare uur lihi ma furantaa way furmaysaa wawlaatu laxmaali ajalhunna an yadacna xamlahunna ilaahay baa tilmaamay dumarka uurkali marka la furo siday u ciddo tirsanayaan inay tahay inay umulaan marka aayadda waxay sheegaysaa gabadhii la furay iyadoo uur leh inay furmayso xoolaha ku nool beledka dhib badan baa ka jira dad baa kusii daynaya riyahooda iyo digaagooda iyo lo-dooda magaalada kolkaasay kan xoolaha ka cunayaan kanna dhirtay ka cunayaan kan kale way dhibayaan kan way jiidhayaan oo kan way ku xaarayaan waa jaarkii oo la dhibay wey sidaa laguma ceesho xoolana laguma dhaqmo waxyaabahay jaarku isku laayaanna waa ka mid digaagaabiga ka nagu sameeyey riyahaagiibaa ka nagu sameeyey bay naga cunaan xaafado dhan baa isdilaya marka xoolaha waa in ama meel lagu xidhaayo halkaa lagu calfiyaa ama banaanka la geeya iyagiina dhib baa ugu jira oo baca miidhan bay liqayaan soo maa xaarkii bay cunayaan oo jallaal ay noqonaysaa oo cadkeedii iyo caaneediiba xaaraan bay noqonaya marka muslimka lama dhibo waxa ugu waxa waxaa xuquuqdan aynu goorta dhawta ka soo hadlayna xaqii jaarkaa ka mid ah xaqii magaalada ka mid ah Eh, marka xoolahana waa in xaqooda la siiyo dadkana waa in xaqooda la siiyo waa in lagu dhaqaa debadda oo dhibkooda laga ilaaliya bulshada dowladduna waa inay tallaabo ka qaadaa qofkaasi haddii uu dee dadka oo kale u dhibo khudbadda dhexdeeda waynu soo sheegnay saddex arrimood aamiinta iyo salliga nebiga waynu soo sheegnay laakiin istikfaar lama wadi karayo hadal hadal ma dheera markuu qofku mimbarkaa fuulu khudbadda imaamku akhriyaya qofku ha dhegaystay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waman laqaa falaa jumcata lah hadduu wax kale ku dhacana wuxuu qofku maaragtaa eh, ku dhacay dembi oo qofku waa inuu soo jeedaa khudbadda dhegaystaa ka faa'iidaystaa wacdigu uu saameeyaa halkana mid baa kusoo qoray cashuurta ma la baxsadaa dee mahaabaan idhaahdaa dowladdaa doonaysa in aniga i xidho <laughs> waaya ka soco saa'ilkani waxa uu leeyahay sheekh waxaad ka warantaa xukunka tuugada waxa uu sii raaciyey sheekh berigii aan yaraa masaajidda ayaan kabaha ka xadi jiray hadda markii aan weynaaday sideen uga toobad keeni karaa se dadkii aan ka xaday kabaha ma garanayo maxaan sameeyaa ka ku-xigaa waxaa weeye qofka imaamka ah ee salaada tukinaya maxaa shuruuday looga baahan yahay hadday tahay xagga labiska waxaa kaloo saa'ilkani uu leeyahay lacagta aan wax ku cashuuro waxaan ku sii qaataa kaash oo aan ku sii amaahdaa hadhowna dollar ayaan ku bixiyaa iyadana ma ribaa soo gelaysa sodogay aabba ma odhan karaa waxaa iga tagtay bay tidhi gabadh baa soo qortaan filayaa ramadaan markii dambena waxay igu soo hagaagtay ramadaan kale maxaan sameeyaa iyadana sheekh ka waran riwaayadaha af soomaaliga ma dhegaysan karaa su-aashan waxay leedahay waxaan ahay gabadh waxaan isku muday irbadda dhalmada kala fogaysa kadibna xaydkii caadadii ayay iga khalkhalisa iyadana taa ka waran salaada miyaan ku xidhan karaa qof ahlu bidaca ah? waxa uu leeyahay sheekh ka waran akhriska falsafadda waxaa kaloo yidhi saa'ilkani bangiyadu gaadiidka ay bixiyaan ee muraabaxada iyadana ay ku bixiyaan isagoo aan qofkii aan soo eegin amba ay siiyaan iyadana xukunkeegu maxay tahay waxaa kaloo saa-iilkan uu leeyahay waa maxay xukunka wada noolaashaha diimaha tacaayush aladyaan salaada ducada ka dambaysa jamac ma lagu ducaysan karaa oo imaamkii dadka jamac ma ugu ducayn karaa intaasaynu iskaga soo koobi sida u aal laguma barto laysa alcilmu bitasa bisu-aal walaakin barataan cilmiga oo saa u baranaysaanna waxaa ah. sida imika usoo xaadirteen tafsiirka la akriya iyo fiqiga iyo caqiidada iyo u oo usoo xaadira markaasaad baran karaysaa marba waxbaa kuu kordhaya laakiin haddaad su-aal un la soo lignaato inteeda badani way ku dhinac maraysa iyadoo la diidaynin su-aasha laakiin waxaa la leeyahay mar walba waxaa kaa fududaynaya su-aasha inaad cilmiga sharcigaa baratay iyo diinta waxbaan xadi jira waanaan ka toobad keenay haddaad garanayso dadkii aad wax ka xadee u celi towbadda waxaa ka mid a inaad dadka xaqooda u celiso haddaanad garanaynina sadaqa u bixi intaasoo kabood baad xaday soo maaha intaasoo lacagoo sadaqaahu bix ilaahay ou kii aan ka xaday ka sawaabi dheh gaarsii shuruudda imaamka xagga libaaska ama dharka wax shuruudoo kale ma jiro ee dee dharkii waa inuu yahay dhar si fiican u asturaya uun oo qofka cawradiisii aan muujinaynin hadduuina ina tukiyo mid yaroo dee michael jackson shabahayo oo dabada baneeyey oo halkaa kala jeexii u ka surwaalkii iyo shaarkii kala kacayn dee isagay ka burtayba mar hadday ka burtayna dee ku xidhan maysa markaa qofku waxa fiican hadduu dadka tukinaya weliba inuu gashado dharkii masaajidka iyo cibaadada inuu gashado oo de hadduu surwaal yar iyo garan yaroo jibku la yimaado dhakadana fayda waxaa ka fiican inuu haybaddii imaamka leeyahay oo madaxii wax saaro cumaamadii oo qamiiskii oo dee qof gaashaaman uu yahay oo dadka indhahoodii iyo imaankooda dee buuxin karaa haddii kale waxaynu odhanaya kan dhan inooga riixa mid baaba geli mixraabka markaa kale adigu almuhim waa inuu cawladiisu asturanta dolaarka iyo shilinka haddii la isku sarifayo waa in markaa la kala qaato sarifku dee cilmi badan buu u baahan yahay iska walaaqoo iska waduun maaha labada lacagayo hadday kala duwanoo dollar iyo shilin ay yihiin waa in markaa la kala qaato waa la kala badin karaa dee saynu ognahay laakiin yaan la isku yeelan haddii tan electroniga hadda la isticmaalo ay tahay esaadka iyo iiga iyo waxyaabaha waa in markuu kuusoo dira adna aad u dirtaa waa lala kala dhaqaaqi si caama intaasu maynu sheegi karayna aabba sodonka aabba ma odhan karaa haa waad odhan karta litaraxum naxariis daraaddeedii litawqiir baan leeyahy adigoo weyneynaya isaguna isagoo kuu naxariisanaya aabba uu ku odhan karaa kuma abtirsanaysi dee miyaad ku abtirsanaysa markay abtirsiimo tahay unbaa aabba la diiday qof aan ku dhalin inaad ku aftirsatood aabba tidhaahduunbaa dembiya eh. laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam anas ibnu malik aabba buu lahaa manu dhalin dee waa daliil rabadaan anigoon qallaynin baa qallihii ayaa rabadaantii kale isoo gashay rabadaantan tan ku soo gashay iska soon kadibna qallihii wax raashinana laguma leh inkastoo culimada qaarkood raashin sheegeen in lagu darayo daliil ma leh riwaayadda ma dhagaysan karaa wacyigelin unbuu uga jeedaabaa laga yaabaa qofkaas riwaayadaha filimada waxyaabaha khaliica ah waa kuwaynu iminka kasoo hadlaynay ee akhlaaqiyaadka kasoo horjeeda qoysas dhame hadda waxay ku burbureen caruur badanna guriga ka saaray oo aafeeyey riwaayadaha iyo filimada tifiyadii laga daawanayo social mediaha waxaan la idhaha wax lagu baahiyo inan iyo inan yaroo curdinahoo isdhunkanaya oo isa salaaxaya labadii kalena waa kaa qurunkii ku kacay iyaguna kala sinaysteen dembiga ayaa la kii sii daayay filimkii la sii daynayay ee tifiyada qaarkood qaar baanu kun warmaa ka daysaan waar waxaan ummadiina ha sunaynina ka daaya nin mas-uulka ah tifiyada mid ka mid a oo iska leh saa wuxuu kule intaasaa baanu sheekow dadka ku haynaa hadday intaa naga waayan way iska tegayaan aduguna markaaga muxaadarada ka sii daa iyaguna markooday ridanayaan buu kuleeyahay waa nin la garanayo oo tiifiyada raggale ka mid a ah. waxaan ku uhi kelmadaasunbaa aakhiro lagu odhan ku celi anugu wixii aan la kugu reebay waa inaan xaqa kuu sheegayo eh, macruufka munkarkana kuu diido adigana intaasunbu jees jeeska aad ku jawaabtunbu ilahay aakhiro ku odhan doona ka jawaab halkaa haynoo taallo marka qoysas badan baa waxay ku burbureen filimkii baan soo daawanaynaa anuma filim baan kuu diray ciyaalkii aqalkaan kaaga tegaan ku idhi habeen walba anigoo maqan baad iman ayaan adigoo maqan baan imanaya waa sidee me xaafadan aan kasoo daawanayo filim baa la yeela socday musalsala abaan kuu dhiibay buu dalqadee magaalayso markaa waxaan waxa weeye waxyaabaha kharaabinaya de wataynu kasoo hadlayno shahaamadii raganimada ay soo horjeedaan taranka iyo irbadda in la qaadan karo dhalmada kala fogeynaysa haddii hooyadu dee cudur qabto ama ay daciiftay oo ay u baahatay in loo yaro kala durkiyo dhalmada yajuusu tandiimu la tacqiim way banaan tahay nidaamintu in la yaro kala turkiyo dhalmadii laakiin aan la goynin oon la joojinin dhalmadii in la joojiyaa waa xaaraan laakiin waa la yaro kala turkin karaa hadii baahidaasi timi daraadeed haddii ay laakiin keeni karaysa darad oo dhakhtarka qiimeynayo haddii dhibaato weyn ay keenayso dee labada dhibaato waa la isu qiyaasayaa markaa hadduu xaydkii khalkhalayo dhiiggii kugu badanayo kole dhakhtarku wasiilo kalu samaynaya wadooyin kalu maraya marka dhakhtarkii dumarka waa in lala kaashado arrimahaas laakiin xukunku si guud waxa weeye nidaamintu way bannaan tahay joojintu waa xaaraan qofka ahlu ma lagu daba tukanaya bidcadu waa mufasiqa iyo mukafira haddii qofkani qof muslimoon gaaloobin uu yahay qof kastoo muslim waa lagu daba tukan karaa oo macsiya iyo gaf samaynaya haddii bidcadiisu ay mukafiro tahay oo markaa uu ku gaaloobaya laguma daba tukanayo waxaa se macruuf oo culimadu isla waafaqsan yihiin haddii qof sunnaha ku wanaagsan oo sunniyey oo si fiican eh, dadka u tukinaya uu joogo masaajidkan kaa kalena bidcoole uu joogo masaajidka qofka sunnada ku dadaalaya ayaa fadli badan falsafadda ma la akhrii karaa maya cilmigu waxa weeye cilmi dhibaato leh iyo cilmi dheef leh cilmiga sixirka iyo cilmiga falsafadda iyo min alculuumi daara waxay ka mid yihiin culuumta dhibaatada lay ka mid yihiin marka falsafada casrigan da-yar badan intay akhriyaan akhriyaan akhriyaan marka dambe xagganba ilaahayba uu kasoo horjeesanayo mulxid uu isu rogayo oo waydii aynu sheegayna uu ku dambaynayo iyo maxaa saan loo yeelay maxaa loo yeelay maxaa loo yeelay hadhowta caqligiisa uu ka horraysiinaya naska waxyaabaha waxaa keena falsafada ay da-yartu aada u akhriyaan marka waxyiga iyo diinta ayaa ay ayaa ay tahay in la akriyo falsafada waa xaaraan in la akriyaa bay leeyihin culimadu cilmiga sixirka oo kale lamidta oo cilmi waa saddex qaybood cilmun mamduuxun bikulli xaalin cilmi mar walba ammaan leh waa qur-aanka iyo xadiidka iyo intii u adeegaysa wa cilmun madmuumun bikulli xaalin iyo cilmi mar walba aad leh isaga iyo ka baranaya waa cilmiga sixirka iyo falsafadda iyo cilmun madmuumun bixaalin wa mamduuxun biukhraa cilmi marna ammaan leh marna aad leh waa cilmiga maadiga la baranayo cilmigan adduunyada wax lagu cuncuno soomaada handasada iyo beeraha iyo caafimaadka waxaa la baranayo haddii aad diintaada iska wadato ood cibaadaysanayso kana ummadda ugu adeegaysa adig iyo isaguba ammaan baa leedi adigu ammaan baad ku leeda haddii laakiin cilmigaasi uu ilaahay kaa horkeenoo aakhire aad ku ilowdo oo cibaadadii aad ku ilowdo waa xaaraan barashadiisa iyo wadwadkiisa ehm, xukunka muraabaxada muraabaxada sharci ahaan waa bannaanta intuu banku wax soo iibsado inuu macaashu adiga kaas iibiyo waa bacadlahan oo kale dee bacadlu intuu alaab kuu soo iibiyo wuu kaasii iibin karaa laakiin aadaabta iibka in la maraa unbaa muhiima waa inuu isagu soo iibsado kadibna kaasii iibiyo intii uu soo guddoontay kadib adiga iyo qofka uu ka soo iibsanayaana waa inaydaan wada hadal heshiis wada gaadhin wixii la kala wareegin hadhowta marka baanku ku iibiyana aanad kii hore ka iibinin aadaabtaasunbaa shardiga laakiin muraabaxadu wax bannaan weeye xukmu tacaayush aladyaan diimaha in la wada noolaysiiyo oo la yidhaahdo diimuhu ismaba khilaafsanaa diinta muslimka diinta yuhuudda diinta nasaarada waa iska oray intuba oo waxa weeyaan maba iskhilaafsanee qaar mutadarifiin ahoo irhaabiyiin baa iska horgeynaya falsafad noocaasa ah hadda jirto oo la odhanaya dabeetana sheekhii duubka lahaana waa kane muslimka ka socday kii koofiyada yaraa yahuudigiina waa kan kii macatabka lahaana waa kan waar dee isu isu jiibiya unoo dee waa idinka ah taasi waxa weeye wax lagu baabi'inaya diinta islaamka saxnimadeeda diinta islaamku waa diinta keliya xaqa biyudhirahu calaa addiini kulli diimaha kaleo dhan tanaa ka sarraysa oo xukuntay waa muhayminan calay waanay nasakday waa diin xaqa hoo suganoo sida ilaahay kaga timi ah diimaha kaloo dhamina waa intee laga jaray oo intee lagu kordhiyey oo intee la bedelay oo intee gacmaha lagu qoray marka xaq iyo baatil lama simi karo walaa talbisu lxaqa bilbaatil xaq iyo baatilkii oo la isku lifaaqaya weeyo la leeyahay isla qaado waa isku mide marka casrigan waxyaabaha gaaladu ay dadka ku nacaseeyaan bay ka mid tahay wax isbarbar dhici kara maaha waa xaq iyo baatil diinta islaamkuna waa tala raacayo kuwa kalena waa ta laga teg kuwa laga tegayo la diidanya ummadaba looga digayo ducada bacda salaad nebiga kamay soo aroorin calayhi salaatu wasalaam qofku gaar buu isaga ducaysan karaa laakiin tan dadku ay ku soo eegayaan ilaa aad dareeriso oo dabeetana alfaatixa aad kusoo gabagabayso <laughs> may jirin waqtigii nebiga nin masriyabaa beri halkan nooga yima bacdadiibu ka mid ahaayo markuu tukiyaa unbay dadku soo eegaan wayba kici waayeenba markii dambu ninbuu waraysto maxay la kici waayeen bu ducay kaa sugayaan buuri marka cishadii dambu u fikirayoo markay xoogaa sugaan unbuu idhahdaa alfaatixa way kala dhaqaajiyaan <laughs> marka waxba waktigii nebiga may jirin ducasaa la ysugu soo fadhiisto oo laga sugi jiray rasuulka salaadana nebigu wuxuuhi salluu kamaa ra'aytumuni usallii war sidaa aragteen anigoo u tukanaya u tukada isagoo sidaa u tukanayana maynaan arag wixii aynaa nebiga ka arag haddaynu samaynana aakhira ilaahay wuu inagu qabsanayaa ninka nebiga raacaana wuu xil baxayaa ka khilaafaana waa la haystaa idan markaa cibaadada waxaynu ku egaanaynaa intuu nebi maxamed inoo jideeyey calayhi salaatu wasalaam taasina kuma jirin wahadaa ma aquulu wa astakfirula dembigeenna allaha dhaaf kii waalidkeenna allaha dhaaf cibaadadeenna mid maqbuula allaha ka dhigo camalkeennana mid ilaahay aqbalaha ka dhigo cibaadadeenna mid sawaabo allaha ka dhigo kuwa cilmiga barto oo caqiido wanaagsan iyo cibaado wanaagsan yeeshana allah inaga dhigo cadaabkana allah inaga badbaadiyo jannadana allah inagu soo ururiyo muslimku meelay joogaanba nasrigiisa allaha siiyo cisigiisa allaha siiyo ciqaabka saarana allaha ka dulqaado cadowgoodana allaha jebiyo qulubtoodana allaha isu jeediyo waxalla waxaynu haynana allah inoo barakeeyo dadka iyo dalka iyo dunyada iyo diinta iyo ubadka iyo ooriyaha iyo odayaasha iyo aqaladaba allah inoo barakeeyo intaynu ka baqaynana allah inaga badbaadiyo dad badan baa soo qoranaya duco inaynu ducayno oo cabanayo oo cudur ka cabanayo caydh ka cabanayo cidhiiri ka cabanaya allaha ka dulqaado caafimaad allaha ugu bedelo caafimaad allaha ugu bedelo qaar badanoo muraadyalana muraadkooda khayrla allaha siiyo guurkiina wuu adkaadee allaha u sakhiro dadka dhallinyarada guurka allaha u sakhiro wiilashana hablo wanaagsan allaha u sakira hablahana wiilal wanaagsan ooryaha iyo odayaasha iskhilaafayna quluubtooda allaha isu jeediyo dad muslim ahoo walaalo miyir qaba allah inaga dhigo waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin jasaahu allahu khayran waa inooyo habeen dambe iyo muxaadaradii afraad sheekh maxamed cali gadhla inugu qoran insha allah وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب الرحمن يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان